kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegeysataan kala kulanti wacana wanaagsan waa maalimo sabtiya taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha nofembar sannadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu wado in saacadaha soo aadan uu furmo dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil oo ku soo badanaya deegaanada galmudug waxaa sidoo kale maqli doontaan fatahaadda webiga shabeelle oo jaray buundada magaalada buulo berde ee gobolka hiiraan maalinkii labaad ee xabajoojinta khaza ku dhowaad afartan ruux oo falastiiniyiin ayaa xabsiyada israa'il laga sii daayey israa'il waxay ku goodinaysaa inay qaadayso weerarkii ugu cuslaa kadib markii xabajoojinta ay dhammaato waxaa sidoo kale maqli doontaan rabshado mar kale ka dhacay magaalada dublin ee dalka airelan qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijka ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ayaa soo saar halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar keliya ogaal dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay wuu kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumanyaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qadribay aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weye sideed soomaalay qaran ku noqon ah, qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa miyaydan wax isqabto maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco asaraha lagu farxaa miyaa qaybkiibaa la nacay nabad geliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo uruma rogtay baa jirte uruma rogtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyoo qariban fannaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way ololay intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkii isdirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta umaday gasheen intuu qabar laayay iyo qaarkii u faniinku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu carareeyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu heli karaa hal qodobbaa jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaa wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliye qurafaad lama rabo dadyo qubayuu ka tegay wixii qaadiru xallilay qaybii u naga xarri intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegay wixii qaadiyu xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oonka qoomamayn iblaysku sii qurxiye weliba iyagu isla quman bisaasaha qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaan miya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa tiri qoryaha dadka looga dhigay jirkiin khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay anintaasi ku dhaafnaysta sixidda furuta ee barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab walle inaad wax maqasheen thank you warkale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmi qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ku bilaabayaa deegaanada maamulka galmudug waxaa kusoo badanaya dilalka ku saleysan aanooyinka qabiil iyadoona lasoo wariyey saacadihii ugu dambeeyey in laba ruux siyaabooyin kala duwan loogu dilay deegaanada hoos yimaada maamulkaasi galmudug mid ka mid a ah labada ruux ee la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa ganacsade kasoo jeeda deegaanka gudinlabe ee gobolkaasi galgaduud waxaana dilay dable hubaysan oo kasoo jeeda degmada dhuusmareeb ee caasimadu ah maamulka galmudug dableyda ayaana la sheegay in ay goobtaasi ay iskaga baxsadeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira daliilkan aanooyinka qabiil ku saleysan ee kusoo badanaya deegaanada galmudug waxaan goordhoweyd wax ka weydiiyey waryaheena inooga soo waramo gobolkaasi ee xasan axmed maxamed eh, cabdullah maxaa cali aada tahay saaxiib daliil eh, la xiriira qabiil ayaa kusoo badanaya deegaanada galmudug waxaan dalalkan eh, isku geysanaya qabailada eh, deegaanada galmudug gaar ahaan waqooyiga gobolkan iyo sidoo kale eh, dadka qabailka ah ee markaasi ku teersan laamia dheer dhexmara gobolada dhexe ee soomaaliya maleeshiya hubaysan oo dadka deegaanka islamarkaas la aaminsiya inay kasoo jeedaan caasimada galmudug ee dhuusamareed waxaa maradnimadii xalay qof shacab shacaba kasoo jeeda dugmada ay ku dileen inta udhexeysa deegaanka mareer gur iyo sidoo kale deegaanka godan laba ee ka tirsan gobolka galguduud ilo kala duwan oo deegaanka wax xaqiijiyeen in qofka la dilayo uu markaasi ku socdaalaya jidka laamiga laamigaa ah, islamarkaasna weeraran soo qaaday malooshaadka dadka deegaanka ay dalkaasi u geysteen waxaana goorta soo baxsay malooshaadkaas ma jiraan wax ka soo baxay danka deegaanka ee qabaalka dhibaatooyina ku dhacday iyo sidoo kale ee ciidamada ammaanka dowlada federaalk saraakiisha xukunta iyo maamulka galmudug oo ku aadsan dalalkan waxaana dhacdan ay ka dambeysay kadib markii eh, dhowr tilmaamada lasoo dhaafay ay socotay maawaan xoogan oo ku aadan xalidida weli la xiray waayahu qabiil oo markaas loo geystay ganacso kasoo gudbay degmada cadaado oo dib lagu geystay caasimada galmudug dulsamareed halkaas ayadu socdo oo ay isku xilqaabeen waxgarad siyaasiin culamo dhalinyaro ayay dilkan xalay ka dhacay eh, meel u dhow deegaanka godon laba ee gobolka galguduud dhacdo taas lamid ah oo weerar dabagal ah ayay maleeshada kasoo jeeda degmada cadaado waxa xalay ay ka fuliyeen meel u dhow magaalada dabad ee gobolka galguduud sida ay xaqiijinayaan ilo kala duwan oo la hadala waxaa la sheegay in weerarkaas uu ka dhacay meel u dhow deegaanka dabad ama udhexaysa magaalooyinka dabad iyo sidoo kale degmada cabudwaq ee gobolka galguduud mana jiraan sida ilo kala duwan helnay xog rasmiya oo xaqiijinaysa wax khasaraha ka dhashay weerarka dhabagalka laakiin marka deegaanka waxay gacanta kugu xaqiijiyeen in weerarkaas dabagalka uu dhacay islamarkaasna uu jira khasaro kala duwan oo ka dhashay laakiin aysan jirin cid cadayn karta intuu leeyahay khasarada weerarka dabagalka ka dhashay ee markaas lagu qaadayay dad ku safriyay inta udhexaysa magaalooyinka dabada iyo cabdua ee ka tirsan gobolka galguduud dhowr tilmaamada lasoo dhaafiyay dhacdooyinkan si caadiya ay uga dhacayeen deegaanka mana jirin cid isku xilqaanta xalafulideeda marka laga reebo ganacsato lagu dilay caasimada galmudug ee dhashimareeb dad kala duwan oo deegaanka ku nool waxay si weyn uga soo horjeestaa dhibaatooyinkan deegaanka dhacaya oo markaas la aaminsan yihiin inay xagagaacinayeen weerarka ama duulaanka ay dadka reer galmudug iyo ciidamada xooga dalka ku qaadeen fadhiisanada kooxaha qaxisadaha ay ku leeyihiin deegaanka galmudug dadku waxa ay si weyn u dhaliilayeen hogaanka galmudug leeyihiin waxuu ka gaabiyey xallinida iyo joojinta daliilka xiriir aananka qabiil oo markaas si caadiya ah ugu soo badanaya deegaanada galmudug gaar ahaan eh, saddexda qabiil ee markaas u kala nool caasimada galmudug ee dhuusamareeb degmada cadaado iyo sidoo kale degmada cabuuq iyo goobaha kale ee markaasi dadkooda ay sida aanan ku qabiilaha isku dilaan dhacdooyinkan kusoo badanaya deegaanka ayaa waxa ay dib ku yihiin halka dalka uga ciribtiriyo eh, kooxda al-shabaab oo markaasi galmudug iyo ciidamada xooga dalka urka maamada lasoo dhaafay koonfurta gobolka mudug howlgada noocaas ay ka ah. wariyeen waxaana dadka waxfalabaya ay tilmaamayaan in dhacdooyinkan la xiriiray anuunka qabiil ay yihiin kuwo ay maalgeliyeen kooxaha gacsada laakiin fasqiidii kulmina caddayn uma hayso mana jiran cid xaqiijinaysa in dhacdooyinkaasi ay salka ku hayaan kooxaha markaasi ay la dagaalamayaan ciidanka xooga dalka oo garabka marka eh, eh, deegaanada galmudug kuma cusbo eh, dagaalada ku saleysan aanooyinka qabiil balse dilalkan ugu dambeeyey waxaad moodaa inay soo tarayaan marka maxaa sabab u ahayaa laleeyahay maxaysan markii hore ka bilaabatay oo loo aaninayaa dalalkan ilaa muddo afartan san ka badan ayay sidan u dhacayeen deegaanka mana jirin xal rasmi ah oo loo helay welina way sii socdaan ma jirto dadaalo badan oo ay bixiyaan haweenka maamulka meeshan ka ah iyo sidoo kale qabailka waxgaradka kaasha waxaana dhacdo caadi ah oo in muddo laabanaysa deegaanka dadka falanqaya waxay sheegayaan dhacdooyinka noocaana ayug ah oo markaas u baahan in xaqina loo helo laakiin faafaahinkooda lagama bixin sababaha keeni kara in markaasi ay soo bataan xil u socdo howlgalka dalka waa ay dhegteen kooxaha argixisada ah laakiin waxay dadka qaarkood tilmaamayaan in falalkan ay waa maalgeliyeen kooxda al-shabaab isla markaas ay doonayaan inay ku dhantaalaan gulufka dagaal ay ku wajahaan taasoo keentay in markaas farsimahoodii looga saaro eh, waa gartay marka eh, saraakiisha ciidan ee dowladda ee eh, dagaalada ka wado dagaalada lagu soo horjeeda al-shabaab ka wado deegaanada galmudug iyaga markaad la hadashay Eh, walaac intee ay ka muujinayaan ama eh, saameyn intee laeg ayay ku yeelan kartaa dilalkan aanooyinka qabiil ku saleysan dagaalka ay kula jiraan kooxda eh, si guud dadka deegaanka ku sugan ee markaas ukala qaaatay dagaalka kooxdan iyo saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada kala duwan ee xooga dalka iyo kuwa daraawiista waxay ka midaysan yihiin walwalka iyo walaac ay ka muujinayaan dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ama waxmagaraadtada iyo ganacsada ee markaas ku nool meelihii halbowle u ahaa deegaanada galmudug oo ay tilmaamayaan in markaasi dhabatig uu ka yahay hadalkii adduun ay ku gaaraan goobaha cadowgu joogo oo markaasi ay gu talagaleen in ay xoreeyaan laakiin ay welwalka abuurtay dhacdooyinka dhaxdinta leh ee kasoo yeeraya dadka xorta ahaa ee markaas dadka shacabka ee laga tagay ay isku gumaabiyaan dhibaato weyn isku geysanayaan ay sina jireen markaasi xal rasmiya wax soo afjiri kara tiro sii xiriya aanuunka sabiil ee markaasi kasoo badanaya deegaana kale ee ka tirsan dowlad galmudug aada u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryaheena xasan axmed maxamed oo iga warameeyey dalalkii ugu dambeeyey ee ku saleysnaa aanooyinka qabiile ka dhacay deegaanada maamulka galmudug markan haddii aan eegno arinta la xiriirta eh, xabajoojinta ka dhaqan gashay magaalada khaza ee eh, dhulka falastiiniyiintane waxaa si rasmi ah u dhaqan gashay xabajoojin afar maalin ah taas oo inta ay socoto sidoo kale ay dhinacyadu isku dhaafsan doonaan dadka tirada badan ee iska hayaan waxaa jirta in durbadiiba heshiiskan uu dhaqan galay oo dhanka israa'el ay sii deysay ilaa iyo soddon iyo sagaal falastiiniyiina ah, halka dhanka xamaasna ay sii deysay saddex iyo toban eh, israa'iiliyiin ah saddex iyo tobanka ruux ee u dhashay israa'iil ee kooxda xamaas ee sii deysay ayaa dib ula midoobay qoosaskooda iyadoona sidoo kale ay ku jiraan saddex iyo tobankaasi ruux caruur iyo sidoo kale haween da-ah waxaana arrintan si weyn uga qayb qaatay hay-adda laanqeyrta cas taas oo dadka ka qaaday amaba kasoo wadayba kooxda xamaas sidoo kale hay-adda laanqeyrta cas waxa ay ka qayb qaatay siideynta soddon iyo sagaal falastiiniyiina kuwaas oo dib ula midoobay qoysaskooda oo deganaa daanta galbeed sidoo kale dad kala sii daayay oo ay kooxda xamaas ay sii daysay waxaa ku jira toban ruux oo u dhashay waddanka thailand iyo hal ruux oo u dhashay wadanka philibiin waxaana lagu sii daayey heshiiska ay dhinacyadu ay ku gaareen dalkaasi qatar oo ay garwadeen ay ka ahayd qatar sidoo kalena ay ka caawinaysay dowladda masar heshiiskaasi waxa uu dhigayaa in la sii daayo ilaa iyo konton ruux oo israa'iiliyiina kuwaas oo ay kooxda xamaas ee gacanta ay ku hayaan halka dhanka kale israa'iilna ay sii deynayso ilaa iyo boqol iyo konton falastiiniyiin ah waxaana maalinkii labaad ee heshiiska xabajoojinta lagu guuleystay in la sii daayo saddex iyo toban israa'iiliyiin ah iyo boqol iyo konton ruux oo falastiiniyiin ah sidoo kale kooxda xamaas dadkan ay sii daysay waxaa loo qaaday dhinaca waddanka masar halkaas oo cisbitaal ku yaala lagu soo marsiinayay hubanti dhanka caafimaadkooda la xiriirta ka hor inta aan loo qaadin israa'iil waxaa jirta in dadka ay sii deysay kooxda xamaas ay ku jiraan ilaa iyo afar caruura ah oo da-aadoodu ay u dhexeyso amaba da-aadoodu lagu kala sheegay laba sano jir afar jir lix jir iyo sidoo kale sagaal jir waxaa sidoo kale qayb ka ah haweeney duqa oo siddeetan iyo shan sano jirta waxaana la arkayay dadka ay sii deynayso kooxda xamaas oo caafimaad qaba sidoo kalena ku faraxsan sii deyntaasi ma jirin wax eh, ka muuqday oo dhibaato ah haatan waxaan hirgelinay ama aan dhammaystirnay aan soo deyno qaybtii ugu horreysay ee nalaga haystay caruur iyo haween ayaa ku jira waxaana sidoo kale ku dadaali doonaa in aan soo deyno inta kale ayuu yiri ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu waxa uu sidoo kale xoojiyey in qoysaska israa'el iyo muwaadiniintoodaba looga baahan yahay in ay garab ay ka qaataan sidii loo soo deyn lahaa inta hartay anigu ma dabaaldegayo waqti xaadirkan ilaa laga soo daayay qofka ugu dambeeya ee israa'iil ah ee haysato kooxda xamaas ayuu yidhi ra-iisul wasaare benyamin netanyahu oo warbaahinta la hadleeyey sidoo kale waxaa jirta in dadka falastiiniyiinta ah ee laga soo daayay dhanka israa'iil la arkayay saacadihii ugu dambeeyey iyagoo la dabaaldegaya qoysaskooda aadna ugu faraxsan ah, qayb ka ahaa caruur yaryar oo wakhtigii la qabanayay caruur ahaa balse haatan dad weyn noqday oo qaarkood toban sano ku dhowaad iyo toban sano ka badan intaba xirnaa waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan ay sidoo kale israa'il ay sii deyso tobanaan kale oo falastiiniyiina halka dhanka xamaasna laga filayo in iyadana ay sii deyso eh, tiro kale oo maxaabiista israa'iil ah waxaana jirta in dadkan tirada badan ay kooxda xamaas ay gacanta ay ku dhigtay ay timid kadib weerarkii toddobadii oktoobar ay ku qaaday gudaha israa'el halkaas oo boqolaal israa'iiliyiina oo askar u badan ay gacanta ay kusoo dhigtay sidoo kale waxaa ku jiray dad kale oo ajaanib ah ama wadamada kale ee caalamka kasoo jeeda kuwaas oo qaarkood goor sii horreyso la sii daayay kuwana haatan eh, qorshuhu uu yahay in la sii daayo waxaana heshiiskan uu yahay mid labadii dhinacba muhiim u ah marka la eego isdhaafsiga maxaabiista sidoo kalena waxaa rajo weyn laga qabaa in ay u dhici karo heshiis kale oo dhex mara israa'il iyo xamaas marba haddii uu kan hirgalay weli qaybaha hore ee barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho muqdishodan kaga imaanaya dhegeysaneysaan waxaa goordhow lagu wadaa in uu furmo kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii ay muddo ay fasaxay ku maqnaayeen furitaanka kalfadhigan ayaa loo arkaa mid ahmiyad gaar ah leh maadaama toddobadadii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayay meelmarinta wax beddelka dastuurka dalka dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee haatan jirta ayaa dadaal xoogan waxay ugu jirtaa sidii dalka loogu hirgelin lahaa nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen taas oo la micno ah in laga guurayo hanaanka haatan ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaana arrintaasi kasoo horjeeda xildhibaanada qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya halka kuwo kalena ay taageersan yihiin iyadoona maamul goboleedka keliya ee sida adag arintan uga soo horjeeda heshiiska lagu gaarayna aanan qeybta ka ahayn uu yahay maamulka puntland oo qudhiisa ku mashquulsan arrimo doorasho haddaba eh, kalfadhigan baarlamaanka ee maanta furmaya waxyaabaha ugu weyn ee looga hadlayo arrinta dastuurka la xiriirta su-aalahaas oo idil waxaan ka weydiinay xildhibaan hore maxamed cumar dalxa eh, xaqiiqatan eh, sida dabaryahanba hadalhaynta u badnayd maadaama uu jiray barnaamij xukuumadda iyo golaha wadatashiga ee marka puntland laga baarlamaanka inay ka doodaan oo la rabay oo isla soo gaareen taasoo ah eh, in nidaamkii eh, hore ee eh, parliamentarian systemka ee lagu dhaqmayey maaragtay tan iyo lixdameeyadii in hadda loo guuri rabo nidaamka ah maaragtay nidaam presential ama nidaamka madaxtooyo ee laba xisbi oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo uu ka eh, nidaamkii hore ee eh, uu ahaa nidaam oo markaasi ku dhisan madaxweyne ra'iisul iisul wasaare eh, iyo maaragtay halkaasi waxaa la dhihi jiray iyo hay-adihii shuuuriga ah marka si kastaba arrintaas ku leego laba maanka waa madug muhiima ah oo u yaalay warbixino kale oo ayagana aan iyo hadda kollayba waan ma maqlaynay oo ayagana kollayba barabo dhinac maaragtay mid la yidhaahdo ama xukuumadda ka dhan ah mid ah ayaa jiro iyo mid eh, doonka iyo hadeertano east african community oo shalay iyadana saxiixeeda qalinka madaxweynaha uu ku duuday waxaasoo dhan eh, rumariska hadda jira kollayba doodo badan ayaa ka taagan oo siyaabo kala duwan ayay dadka soomaaliyeed uga hadalhayaan laakiin baarlamaanka waxau ka dhigi doono waa sugaynaa eh. haddii hawshaasi u gudano xildhibaan arrintan ku saabsan wax kabedelka dastuurka xildhibaanada qaarkood si weyn ay ugu falceliyeen halka kuwo kalena ay taageersan yihiin marka soo lama dhihi kara arrintan eh, wax kabedelka dastuurka marka hore in wada hadal laga galo xildhibaanada iyo sidoo kale golaha wadatashiga qaran guud ahaanba ummadda ay qusayso in heshiis laga gaara soomahaya intaan baarlamaanka la horgeyn aada iyo aada farxaan arrintuba wax sahlan wax oo habeeninka maalin ama afka carabi waxa bayna ah, cashiyatan waduxaaha oo iyada arrintan sahal maartay looga maartay gudbi karo inayan ahayn ayaa markaad fiirsid oo aad adiga aada la geshid maaragtay doodo ama iyo aad bay lagu maartay kala tog yahay marka waxaan hadda waa wax mas-uuliyad ummad ay leedahay oo masiir ah oo wax sahlan aanan ahayn ilan doorashadii ugu dambaysay ee soomaaliya lixdan iyo sagaalkii waxay ahayd iyadoo prime minister iyo marka iyo baarlaman ee iyaga ay jiraan waxaa hadda inta badan ee soomaalidan ee dhibaatada ka taagan waxay tahay waa awobaabsiga oo weli markii horeba uu iskaga dhisnaa xaq eh, ma jire laakiin xal baa la rabaa wixii eh, iyo wixii eh, lasoo katabay oo ayaga laftirkooda ahaa wax oo iska dhutinaya oo iska sharci ee inta badan haddana sida uu qoran yahay xataa dastuurka ambadi iswaafaqsanayn iyo waxyaabaha golaha wadatashiga oo kusoo kordhay oo ayagana awood gaar u taagan oo weliba oo saamayn xoog leh oo marka loo fiiriyo ayaga iyo baarlamanka walaha wadatashiga ayaa leh saamaynta xooga badan ee waxa ay soo gaaraan ayaa inta badan baarlamaanka wuxuu ahaa mid iskaga khasban haddana doorashadii iyo cod ee tii hore ee inta haddana la keenay ee laga laatay ee haddana mid kale haddana eedan laleeyahay waa la aadaya maadaama waay aragnimo wixii hore ee in wax laga barto ay tahay waxaasoo dhan wax sahlan ma laakiinna kolley waxaan rajaynaynaa inay aad maaragtay arrintaa uga baaraandegi doonaan balse eh, maamulka puntland gooni ayuu u taagan yahay oo khilaaf ayaa ka dhexeeya dowladda dhexe waxaana dowladda ay markaasi hadda xildhibaanada golaha shacabka ay horgeynaysaa ama xukuumadaba in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah eh, islamarkaana wax kabedel lagu sameeyo dastuurka haddii puntland oo maqan dastuurka wax kabedel lagu sameeyo soo arintii khilaafka sii ma kordhay absolutely waxaa farxaan uu kulmiye wax badan baan idinka weli ka intaad ku haysaan annaga baarlamaankii tobnaad ee hore waad ogeydeen extension ayuu rabay iyo wadda kororsiimo ayaa lagu eedaynayaa laakiin dadka soomaaliyeed waxaanan ogeyn baan sheegaynaa baarlamaanka ma uusan wadin wax la yidhaahdo extension guddigii doorashooyinka ee ayaga wakti u baahday oo qof iyo cod ee markii hore ee ayaga isu diyaariyeen oo xaalada oo sidaasi ay taalo ayay haddana iyaga ay soo rogaal celiyeen golaha wadatashiga oo ay ka laabteen oo ay yidhaahdeen doorasho dadban ayaan maaragtay aadaynaa oo hadda xilligan suurtagal qof noqon karta qof iyo cod in la aado kii baa haddana lagu khasbanaaday in madaxtooyadii oo madaxweynaha oo markii hore dimuqraatiyadii asiga soo saaray ka laabto baarlamaankiina go-aankii ayaga uu ku raacay golaha wadatashiga isagana uu ka laabto doorasho dadban baa la aadaya la yidhaahdo ayadoo halkaasi xataa xukuumadii eh, markaasi jirtay oo ra-iisul khayre ee eh, iyada dusha laga saaray oo layidhi iyada dib u dhacan eh, sabab ay u ahayd oo baarlamaanka in kalsoonidii lagala laabanayay ee halkaasi loo cuskado halkiiba haddana qoligii wadatashiga waxaad og tahay inay ahaayeen kuwa muddo kororsiimada xooga ee inay sanad iyo shan bilood haddana ay gaadho in maaragtay ee maaragtay baarlamaankii oonan ku darin oo madaxtooyadii oonan ku darin in halkaasi iyaga ee guddiyadii iyo habraacyadii ee la sugaayey in sagaal bilood la sugaayey jubbaland iyo puntland omin laba xubnood oo ayaga inay soo gudbiyaan ilaa markii dambe prime minister roble oo markii hadda ee la magacaabay oo xukuumadiisii soo dhisay oo waqti badan ee meesha ku lumay in ay labadii xubnood ay keeneen waa la dhaqaajin waaye inta kale ee kaga socda maaragtay ee jubbaland iyo puntland looma istaagay lama dhiin waayo iyagiibaa waxay qabaan waxa la yidhaahdo golaha wadatashiga wuxuu ku shaqaynayaa nidaamka la yidhaahdo wadar ogol ama consense hadday mili ay maqan tahay inta kale waxawaaye uma dhaqaajin karaan ayagoo aanan loo dhamayn barnaamij oo ayaga kasoo fula inaanan noqon karin wax eh, dhaqangal maartay ee eh, lagu sheegi karo marka haddii shalayna sidaa ayaga ay dowladdii hore iyo baarlamaankii hore ay sidaa ayaga u hortaagnaayeen haddana haddee mid ka mid e eh, baaba maqan dadna hadda waxayba qabaan somalilan oo dastuur ahaan ay qabyana weli ee wixii ay noo ahaayeen iyaduna maxay ka qabi kartaa wixii oo dhanna shakiga yaallo waa awoodnayb hadda waxaa lagu kaftamaa bay ahayd maantana waxaa laga yaabaa inay noqoto oo marka arrimahaas oo dhan shakiga iyo dadka waxay u baahan yihiin in laga iibiyo ee dadka soomaaliyeed ayagoo u bisil oo inta badanna waxa lala hadlaya shacabka ay noqdaano keliya aysan noqonin inta siyaasiyiinta hadda siyaasiyiintii baa warashaxiintii kol hore ee dowladii horena ayaga sida tan waxay mucaarad ay ku ahayeen oo ayagoo isku duuban bay haddana nambar ahaan haddana mar kale ee dowladan maanta ee madaxweyne xasan sheekh uu leeyahay madaxweyne haddana ay islamarkiiba qaraar ay soo saareen oo ay leeyihiin maya nidaamkan midaan ogolnahay maaha qolo waxay aaminsan tahay federaalkii baa la in laga sii hadda dib looga laabto oo waxaa rabaa in la aado marka confusion farabadan baa jira dowladana go-aamo iyo heshiisiyo aad u culculus bay gashay haddana ugu dambayso east african community oo ayada laftirkeeda hadda doodo badan gudbadiiba ee meesha ay ka socoto wadamo anaga aanan isku diin ahayn oo sideed ah oo soomaaliya marka loo fiiriyana luqad ahaan oo ayaga sawaaxili ku wada hadla oo weriwazaberi baa yiri la leeyahay oo hadda luqada lagu hadlayo waxay noqon doontaa sawaaxili soomaaliya oo awra luqadeeda ayada gooni ka ahayd ee eh, ay tahay luqadeeda rasmiga oo dadka soomaaliyeed ay ku hadlaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ama boqolkiiba boqol aan karno oo dal muslim a boqolkiiba boqol oo anaga aan nahay iyagana ay christian ay iyaga yihiin kuwa u badan majority luqad ahaanle aan ku kala duwannahay ee eh, dhaqan ahaanle aan ku kala duwannahay meelo fara badan bay dadka soomaaliyeed olred ay la aadeen dhiban heshiiskan hadda ee madaxweynaha u saxiixay east african community iyo maxaan haysanaa oo anaga aan ku bedelanaa dal burbursan baan nahay wadamada annaga dhaqaale ahaan way naga hormarsan yihiin warshaday leeyihiin wax soo saarkeediibaa hadda ay khatar nagu haya oo waddankiibaa la keenayaa qudaar waxaa la keenayaa wax soomaalidiiba iyada laftirkeeda aan dhaqaale ahaan ka soo qabsanin kaabayaashii dhaqaalihiibamarka arrimo fara badan oo waxaa jiro oo hadda olreydi bilowday in aad iyo aad looga doodo marka koley baarlamaanka waan arkayna wuxuu ka yidhahda kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlayay ee furitaanka kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka soomaaliya kaas oo lagu wado in goordhow uu furmo waxaana jirtaa waqti xaadirkan in la wado qabanqaabadii ugu dambeysay ee ku aadan furitaanka kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu wado in uu khudbad uu ka jeediyo furitaanka kalfadhigaasi maadaama uu yahay mas-uulka furaya kalfadhiga baarlamaanka wali qodobo kale oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsanaya inoo soo socdo balse markan dhanka xubnaha haddii aan aadno waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatanka saaca qudmooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali weliba istar maxamed istar waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saacaadka loo hadalhayay haddaynu ku bilaabnana waddankeena soomaaliya guul weyn ayuu gaaray kadib markii soomaaliya uu si buuxda uu ka mid noqday urur bulshada bariga afrika kadib codeyn loo qaaday dowladda soomaaliya ayaana midaasi dabcan ah looga mahadi celinaya oo baraha bulshadao dil waxaa qabsaday in dowladda soomaaliya gaar ahaan dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ee dabcan aad loogu mahadcelinayo celinayo hore dalka uu soo maray oo kamid yahay sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan ayaa kamid ahaa dadkii dabcan aadka u bogaadiyay dowladda soomaaliya waxyaabaha ay qabatay soomaaliya ayaa noqotay xubintii sideedaad ee uur kadib muddo ay dowladda soomaaliya dadaal xoogan ay ku bixisay inay ka mid noqoto ee xubinnimada sidoo kaleeta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay meertada saddexiy labaatanaad ee hogaamiyaasha dalalka ku midaysan ururka bulshada bariga africa waxaana sidoo kaleetana halkaasi uu ka sheegay inuu aadaed ugu faraxsan yahay in dowladda soomaaliya ka mid noqoto ururka bulshada bariga ee qaaradda africa kubiirista soomaaliya ee urugoboleedka bulshada bariga africa ayaa ah mid faa-iido weyn u yeelan doonta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed kuwaasi oo ka mid yihiin fursad ganacsi iyo waliba suuq weyn oo ay ka faa'iidaystaan dadka soomaaliyeed fursad fiican ayayna u tahay sidoo kaleetana waxaa ka mid ah waxyaabaha isku socodka bulshada ee ku midaysan urur goboleedka iyagoo markaasi dabcan u baahneen dalkugal sidoo kaleetana helitaanka baasaboorka bulshada bariga afrika markii la eego loo fudeyn doono sidoo kaleeto ganacsatada soomaaliyeed oo sharci buuxa u helaya ganacsiga iyo waliba hantida ka jirta dalalkaasi dalkeena waxa weeyaan fursad fiican ay u noqon doonaan midaasi sidoo kale soomaaliya waxay heli doontaa fursad ay badeecadaha ay ugu iibgeeyaan dalalkaasi oo aan cashuur kaleeto dabcan laga rabin sidoo kaleetana xuquuq ganacsi iyo weliba mid bulshaba way heli doonaan sidoo kale ganacsatada soomaaliyeed oo iyaga isaga kala gooshaya ee dalalka qeybta ka ah urgoboleedka bulshada bariga afrika sidoo kale kobaca dhaqaalaha ee soomaaliya ayaa noqon doona mid markaasi dabcan suuq weyn yeelan doona marka dowladda soomaaliya shaqo weyn ayay qabatay iyadoona eh, dabcan aad iyaad looga mahad celinayo marka faa'iidooyin badan ayay heli doonaan ganacsada soomaaliyeed marka dowladda soomaaliya waxaa aad iyaad looga mahad celinaya kamid ahaanshaha ee eh, goboleedka bulshada bariga africa waa tahay cabdirashiid oo hadalhaynta kale ee dhankeyga ayaa waxa ay tahay faahfaahino dheeraad ayaa waxaa laga helayaa lahay howlgal ay xalay ciidamada booliska ay ka sameeyeen xeebta liido ee magaalada muqdisho kaasoo lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro howlgalkana ayaa waxaa lagu soo waramayaa in si gaar ah loogu beegsaday maqaayadaha iyo hoteelada ku yaala xeebta liido kuwaasoo ay ku caweynayaan gabdho iyo wiilal dhalinyaro ah ciidamada howlgalka sameeyey ayaa gudaha u galay xarumo ku yaala xeebta liida ee degmada cabdicasiis waxayna galeen qololka lagu isticmaalo maanduuriyaasha sida lagu baahiyey baraha bulshada saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa mid looga hortagayo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo la sheegay in si aad ah loogu isticmaalo xeebta waa tahay dhegeystayaal hadalhayntii ayaa halkaas kusoo gabagabeynana haatan dhanka iyo qormooyinka wahagaag haddiianu ku bilaabno qormada ugu horeysa dhankayga waa qise cajiiba waxaa lagu bilaabay sitan waxaa jira nin taajira ah oo ka mid ahaa ummadihii hore ama dadkii hore ninkan wax camal wanaagsan oo ka dheeraadi ah waajibaadkiisii ma samayn jirin marka laga reebo inuu naxariisan jiray dadka uu deynta ku lahaa wiilasha u shaqayn jiray ee deenta soo uruurin jiray ayuu wuxuu dhihi jiray haddii aad u tagtaan qof aan deenta isaga bixin karin ama iska bixin karin iska dhaafa laga yaabee inuu inagana ilaahay dunuubteenna noo dhaafe ninkii markii uu dhintay oo ilaahay hortagaya waxaa la weydiiyey maxay tahay waxyaabaha samayn jirtay markii aad dunida joogtay waxa uu ku jawaabay waxyaabo badan maana samayn jirin marka laga reebo inaan ahaa nin ganacsade ah kaasi oo dadka deynta uu ku lahaa iska caafin jiray oo inta badan waan caafin jiray intaasi kadib alla weyne ayaa malaa'igtiisii waxa uu ku dhahay haddii ay caafin tagto ama sheekada ay caafin taagan tahay innaga ayaa ugu xaq badan ee isagana dunuubtiisii ha loo dhaafo sheekadan waxaa rasuulka salaallahu caleyhi wasalam soo wariyey asxaabigii abu hureyra waana xaadiis saxiixa ah oo bukhaari ah iyo weliba muslimba ah ay wariyeen sheekadan waxaynu soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala cabdulaahi maxamed waa tahay cabdirashiidow qormada ugu dambeysay ee dhankeyga ayaa waxa ay tahay ma og tahay in markasta ay aqligaagu yaraado inuu sii yaraanayo horumarkaaga balse aqliga wanaagsan wuxuu ku horseedaa inaad guulaysanayso isbeddel yar oo aad joogtayso ayaa noloshaada ka dhigaya mid qurux badan wax kastoo wanaagsan waqti ayay u baahan yihiin duruufta waxay ka dhigtaa qof adag oo khibrad leh geeridu waa run xanuun badan halka noloshu ay tahay been qurux badan haquusan bilowga waa kan mar weliba uga adag noqo mid samir badan maxaa yeelay waxyaabaha ugu quruxda badan waxay u baahan yihiin waqti qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada ku isticmaala maxamed cali guud ahaan xubinta bandhig warbaahinta bulshada intaas ayaana kusoo gabagabeynana kulanti waxaad dhegeysateen xubinta eh, bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal weli barnaamijka ogaal ayaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona o aad nagala socotaan shalay dowladda soomaaliya waxa ku guuleysatay inay ku biirto dalalka ku mideysan dalalada bulshada bariga afrika ee e a c loosoo gaabiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo munaasabad ka dhacday waddanka tanzania khudbad ka jeediyay waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay ku-biiritaanka ururkani sidoo kalena waxa uu sheegay in waddankiisa ay u tahay fursad aada u weyn oo ay si gaar ah uga faa-iideysan doonaan ku biiritaanka ururkaasi sidoo kale ganacsatada soomaaliyeed ee uu sheegay in ay jaanis ay u tahay gelinkii dambe ee shalay uu madaxweynaha dalka dib ugu soo laabtay waxaana uu jeediyey hadal kooban kaas uu shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeynayay guusha ay dowladda soomaaliya kasoo hoysay arinta la xiriirta in ay ku biirto ee qeyb ay ka noqotay dalada eh, waa wadamada ku mideysan ama eh, ku bahoobay dallada bulshada bariga africa e a c taas taasuu sheegay in soomaaliya ay wax badan ay ka caawin doonto waxaana madaxweynaha isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo maanta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ka mid noqotay suuqa bariga afrika oo ay toddoba dalo hore ku midaysnaayeen oo soomaaliya ay noqotay dalkii sideedaad waxaan rajaynaynaa in ay dadka soomaaliyeed ka faa'iidi doonaan oo ay ka faa'iidi doonaan suuqyada suuq saddex boqol oo milyan dadkiisu ay yihiin oo kasoo bilowdo atlantic ocean oo kusoo dhammaaday indian ocean iyo red sea waaye suuq aad iyo aad u ballaaran waaye dad aad iyo aad u badanna ay degan yihiin dadkeenuna maadaama haddaba ay joogaan gobolka oo meel walba ay degan yihiin in ay si sharci ah oo nidaam ah oo waxlahaanshiya ah ay ku joogaan ayaa muhiim ah sidoo kale annaguna dal macno badan leh khayraad badan leh wax badan soo kordhi kara ayaan nahay waana laga faa'iidi doonaa annaguna waa ka faaidi doonaa suuq ayaan u baahan nahay suuqii ugu horeeyo weynaayna waa kana suuqyo kaloo badanna waa ku biiri doonaa dhaqaalaha dadkanaga iyo warshadaha mustaqbalka imaanaya iyo khayraadka badane dalkeedna uu leesay uga faaidaan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaana laga rabaa inaan si mas-uulnimo ah aan u dhaqanno oo aan suuqaasi isticmaalkiisa aan sharaf iyo haybad iyo karaamo aan ka qaadno oo aan aad iyo aad noogam noogamana imaan doonto hadii allayara ilaan haddaba dalalka ku jira suuqaas waa joognaa waa ku ganacsanaa qaar kay warshaday kuleeyihiin qaar daaray kuleeyihiin qaar maxaan ku rahdaa gaadiid iyo business waaweyn ayay kuleeyihiin ceeb kama kama imaanin haddana way sii qurxnaan doontaa dadka soomaaliyeed markaa ha u diyaar garoobaano inay wax la wadaagaan saddex boqol oo milyan oo qofood oo dad ah suuq yar haddaan nahay suuq weynaan leenahay waxaan iibgeyna aan ka shaqeyna hadii la inaan yeerano bad beri bar xoolo khayraad aqoon intaba waan leenahay aan iibgeyna hadii ala yihah aada iyo aad aa umahadsantiin soomaaliya cusub hambaryaan leeha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa eh, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gelinkii dambe dib ugu soo laabtay dalka kana hadlayay guusha ay dowladdiisu ay ka gaartay in ay ku biirto eh, dalada ganacsiga ee bulshada bariga afrika ee e a c loosoo gaabiyo kaas uu sidaad maqlisiin madaxweynuhu sheegay in soomaaliya guul weyn ay u tahay sidoo kalena ay dhanka dhaqaalaha si weyn uga faa-iidi doonto sidoo kale dalalka ku bahoobay ururkan oo ah ilaa iyo toddoba dal ayaa waxa uu sharcigooda u dhigayaa in wadamadaasi dadka iskaga kala socdaalaya socdaalka loo fududeeyo oo wadamada qaarba dadku ay ku tigi karaan viisa la-aan baasaboorka soomaaliya haddii ay sitaan dhanka wadanka ireland haddii aan eegnana weli waxaa sii kordhayay rabshadaha ka socda magaalada dublin layiraahdo ee wadankaasi ireland iyadoona ay jirto in booliska eh, ka howlgelaya magaaladaasi lasoo badiyey si ay rabshadaha ay uga hortagaan wasiirka cadaaladda ee waddanka ireland waxa uu sheegay in arintaasi ay si weyn uga soo horjeedaan booliskuna ay si feejigan arintaasi ay uga hortegi doonaan rabshaduhu waxaay ka bilowdeen kadib weerar loo adeegsaday toorey oo magaaladaasi ka dhacay iyadoona la sheegay in saddex caruur ah iyo sidoo kale qof ka shaqaynayay qeybta xanaanada iskuul ku yaala magaaladaasi halkaasi lagu waxyeeleeyey waxaana jirta in xisbiyada mucaaradka xisbiga ugu weyn ee wadankaasi uu si adag u cambaareeyey tallaabooyinka boolisku uu qaadayo kuwaas oo uu ku sheegay in uu yahay kuwa aanan loo dulqaadan karin booliska ka hortaga rabshadaha ayaa waxa ay si adag ula dirirayaan dadka ee eh, dibadbaxyada ka dhigaya magaaladaasi oo ay sheegayaan in ay rabshado ay wadaan sidoo kalena ay tahay in si adag looga soo horjeesto mucaaradkuna arintaas waxay ku tilmaamayaan in ay tahay wax aan la aqbali karin sida uu boolisku ula dhaqmayo dadka shacabka ee dibadbaxyada dhigaya ra-iisul wasaaraha ireland ayaa dhankiisa waxa uu sheegay leo verdegar ninka layihahdo in shan boqol oo ruux ay ku lug yeesheen dhibaatooyinka halkaasi ka soconaya waxaana uu sheegay in dowlad dowladiisu aysan marna aqbali doonin dadka loo soo qabtay oo boolisku ay soo xireen tir ahaan waxaa lagu sheegay in ay yihiin ilaa iyo soddon iyo afar ruux sidoo kale gawaari ayaa la sheegay in dib la qabadsiiyey dukaamana la burburiyey booliska haatan ka howlgelaya magaalada dublin ayaa waxay yihiin kuwo fiijignaan xoogan eh, ay ka muuqato sidoo kalena waxaa lagu amray in ay qabtaan cid walba oo amniga dhibaato ku haysa oo amniga qalqal qalqalgelinaysa waxaana jirta in haatanba ay boolisku dhankooda oo warbaahintii la hadlay ay sheegayaan in ay xiri doonaan cid walba oo lagu tuhmo in ay qeyb ka qaadanayso rabshadaha ka soconaya halkaasi waxaa la sheegay in eh, shan ka mid ah labada ruux eh, waa shan ee shanta ruux ee loo geystay dhaawaca midida ah laba kamid mid a ah in xaaladooda waqti hadakanba ay aada u liidato waxaana ku jira cunug ama wiil shanjir ah iyo sidoo kale gabar iyadana da-aadeeda lagu sheegay in ay shanjir ay ka hooseyso kuwaas oo iskuul dhiganayay waxaana jirta in haatan xaaladda magaalada dublin ee wadankaas ireland sheegayo in ayba kasoo diri karto maadaama dibadbaxyadu ay sii kordhiyaan booliskun uu sheegayo in uu ka hortegi doono sidoo kalena uu xirxiri doono cid walba oo isku dayda in dibadbaxyadaasi ay ka qab qaadato saacadda kow iyo tobankii barqanimo ayay tilmaamaysaa aan dib idiin xasuusiyo qodobad ugu waaweyn ogaal ku jira deegaanada maamulka galmudug waxaa ku soo kordhaya dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil iyadoona la soo wariyey saacadihii ugu dambeeyey in laba ruux siyaabooyin kala duwan loogu dilay deegaano hoos yimaada maamulkaasi mid ka mid a ah labada ruux ee la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa ganacsade ka soo jeeda amaba ku ganacsanayay deegaanka la yidhaahdo godin labe oo gobolkaas galgaduud ka tirsan iyadoona dilalkan ay ku salaysan yihiin aanooyin qabiil maalmihii ugu dambeeyeyna ay ahaayeen kuwo ku soo kordhaya deegaanada maamulkaasi galmudug iyadoona ay u muuqato in maamulku uu ku guuldaraystay amaba uusan wakhti xaadirkanba si weyn iskugu hoolin wax ka qabashada arrintaasi sidoo kalena waxaa jira baaqiyo maalmihii ugu dambeeyey ay dadka deegaanada maamulka galmudug ay dirayeen kuwaas oo ku aadan in laga hortago colaad ka dhex abuuranta beelaha wadadegan maamulkaasi waxaa lagu wadaa gordhow uu furmo kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka soomaaliya iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu wado in uu furo kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey fasax ku maqnaa furitaanka kalfadhigan ayaa waxaa loo arkaa mid ahmiyad gaara ah leh maadaama toddobaadyadii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayay meelmarinta wax kabeddelka dastuurka dalka dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dadaal xoogan waxay ugu jirtaa sidii ay ku horgelin lahayd nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen taas oo ka dhigan inay doonayso in laga guuro hannaanka haatan ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si adag waxaa arrintan uga soo horjeeda dowlad goboleedka puntland kaas oo eh, taas oosan ah, waa maamulkaas oo aanan qayb ka ahayn heshiiskii wadatashiga ay maamulada dalka ama maamul dalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ay ku saxiixeen in nidaamkan la hirgeliyo waxaana puntland ay sheegtay meelmarinta hannaankan ama wax kabeddelka dastuurka in ay dalka u keeni karto dib u dhac xoogan waxaa maalinkii labaad ee xabajoojinta khaza lagu guulaystay in la sii daayo ilaa iyo soddon iyo sagaal ruux oo falastiiniyiina ah. sidoo kalena waxaa dhanka israa'iil loo soo daayay saddex iyo toban israa'iiliyiina ah, iyadoona dadka ay xamaas ay sii dayso sidoo kale ay qayb ka ahaayeen toban ruux oo u dhalatay waddanka thailan iyo hal ruux oo u dhashay waddanka filibiin ra wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu waxa uu sheegay in xafiiskiisa uu diiwaan geliyey soo deynta saddex toban israa'iiliyiina oo uu ku sheegay waqti xaadirkanba in ay qoysaskooda ay dib ula midoobeen sidoo kalena waxaa la filayaa in la gaarsiiyo amaba xamaas ay gaarsiiso tirada israa'iiliyiinta ay sii deynayso ilaa iyo konton ruux sida uu dhigayey heshiiskii dalka qatar dhinacyada ku dhex maray waxaana jirta in dhanka israa'iil loogu baahan yahay in tirada ay gaarsiiso ilaa iyo boqol iyo falastiiniyiin ah kuwaas oo soddon iyo sagaalka ruux ee lasii daayeyba waqti xaadirkan ay dib ula midoobeen qoysaskooda iyadoona dadkaasi qaarkood oo sanooyin badan xirnaa ay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin soo doontooda sidoo kalena kooxda xamaas ay uga mahad celinayaan dadaalka xooggan ee arrintaasi ay u gashay sidoo kale israa'el waxay ku goodinaysaa in marka ay dhammaato xabadjoojinta ay qaadi doonto weeraro culus kuwaas oo ay ku soo afjarayso ama ay ku soo meesha uga saarayso kooxda xamaas dagaalkan muddada afartanka maalin ka badan soconaya ayaa waxa uu soo bilowday toddobadii oktoobar markaas oo garab ka tirsan kooxda xamaas ay gudaha u galeen israa'il halkaasina ay ku dileen askar badan sidoo kalena dad badan ay ku soo qafaaleen waxaa jirta in haatan eh, dhinacyadu ay ku guulaysteen in xabajoojinta ay dhaqan geliyaan balse waxaa walaac xoogan laga qabaa marka ay xabajoojinta afartan maalin ay dhammaato kadib waxa dhici kara rabshado ayaa waxa ay ka dhacayeen magaalada dublin ee waddankaasi airelan iyadoona rabshaduhu ay ka dhasheen dil amaba falal amni darro oo loo adeegsaday toorey oo ka dhacay waddankaasi airelan gaar ahaana magaalada dublin yidhaahdo ee waddankaasi ka tirsan wasiirka cadaaladda ee dalkaas waxa uu sheegay in la kordhiyey ciidamada ka hortaga ama booliska ka hortaga rabshadaha kuwaas oo ku sugan airelan si ay uga hortagaan rabshadaha halkaasi ka dhacaya dadka dibadbaxyada ka qayb qaadanaya la sheegay qaarkood in ay dhibaatooyin u geysanayaan gawaarida magaalada yaalla iyo sidoo kale iyadoo burbur xoogan lasoo gaarsiiyey dukaamo badan oo magaalada ku yaala waxaana afhayeen u hadlay booliska uu sheegay inay xireen ilaa soddon iyo afar ruux oo rabshadahaasi ku lug lahaa sidoo kalena waqti xadirkan ay hooyagan ugu jiraan sidii ay ugu hortegi lahaayeen dadka dhibaatooyinka geysanaya inta ay socdaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacaya magaalada dublin ee waddankaasi irelan kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira yabilanay baaqa soo bixiyo bayaanka laysku raaciyo farxadii weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad ku soo dhowataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaallay leedahay war kalamaanay gabayshiina ka xanaaqay oo ruushku ka carooday reer galbeed ka wada yaabiyo baydhan la ilmeeyey oo yuhuud ka wada ooyiyo waabshay faransiiska qawaariij wadnaha gooyay baan soo bandhigayaaye igu qaata saaxiibayaal beeniraad ma beeniraad male leylolow run ma mooday war waxaa kaloo la yidhi ambiyadii ka dhalatoo eebbaweyne doortiiyo intii raacday mooyee aqligiiyo garaadkiiyo arxankiiyo xaqdhowrkiiyo aadmiga ku beeraa male bini israa'iil warkalamaanay meesha war ku haysaane ninkii wax isku haya furimaha ha tago kuus ayaamahan mahad aadan noo sheeg am hartafas walibaeray zuriyzuriyi maad alla war luuqluuqmarow laas laamigoo yimaadaha u naqaana kollaytaba shimbiraha laluu soo lugtooxsadee cirka laami waa saara jiray lacag nin haystaae goormuu liq soo yidhi cabdina waysagii lumay haahey oo waa tii layidhi lo dhunta biyaa loo fadhiistaa war dadka lama maagee aayar baa loo waraystaae cabdioo fariid baad ahayd fiicanoo baxaye furumaha adaa gaaray oo fiija cadowgiiye faalladiiyo warkaad noo wadiyo kaan fariimaha dhan warna miyausan leymari jirne bal aan dhoorno dhaankii maqnay wuxuu war soo dhoobo war akhyaari xanta waa lidinku yaqaane galmudug dagaalka waa wax kale markaan dhuusamareeb tagnay waxaan ku yaranasanay geed la yidhaa harka madaxweynaha cabbaar markaan joognay habeenkii waxaan ku hoyanay hotel la yidhaa iridda dagaalka maalmo kadib waxaan u gudubnay gaalkacyo waxaan xanje iyo toosh ka iibsannay dukaanka faca iska celi mid askari askari ah oo nala socdayna markuu magaca dukaanka arkay wuxuu yidhi wallay khawaarij waa iska celin isku iskufaxsa ma noqon karno gaariga wuxuu nagu hakiyey magaalada wisiil waxaana ka qadaynay maqaayad la yidhaah dib loo noqon mahayo markaan u jihaysanay furintana waxaan shidaal ka qaadannay kaalin ay ku qornayd ciidan waa kii dhaqaaqa intaynan magaalka ka bixin ayaan hormarnay isbitaalka magaalada wisiil waxaana surnaa boor weyn oo lagu qoray dugsi ma qawaarij in la ciribtira mooyaane kadib waxaan ku dhacnay jidkii shabeellow xoogaa markaan socnay waxaan ku tagnay boor lagu qoray askari waa kugu ceeb inaad soo laabato iyadoo qawaarij jirto cabbaar kale markaan socnay haddana waa boor kale ay ku qoran tahay rag waa kii guulaysta in yar markaan socnay hadana waxaan ku tagnay xero ari oo iridda looga qoray nin cabsaday naga galbay markaan shabeellow tagnayna waxaan u tagnay askartii dowladdii muqdisho laga waday ee turkiga lagu soo tababaray oo indhaha u shitay sida reer mudugga waxaana halkudhig u ahaa wuxuu waa ilmo yaryar ee aan soo qabanno ilaa hadda waxaa anigii saaxiibkai liibaan wacad noogu dambaysay iyadoo ciidamada iyo shacabka ay qawaarij indhaha u sii shidanayaan war cabdikuus haddaan geesnimada ka yaabnay ilaan reer mudug oo dagaal ku jiro indhaha shitaya soo aragti kollay cabdikuuso waxaad qabateenba safarkii adiga iyo hankool iyo liibaan lugcad khawaarij waa quusiye anaguna gooja caddaanu taaglaana warnamiyoon abdikuusmayba su'aalaba faday boor oo dib loo soo laaba mahaya kogorantaba baalmaray may hangnagdi war abdikuusow adugu waa noo warantay annaguna halkaana kaaga sheekaynaynaa intii aad maqneed waxaa dhacday wiil bajaajlaha ayaa waxaa la yidhi bangi xamar ku yaalla lacag dhigtay kadibna markii uu bangiga hormari tago mar walba waxaa layidhi hoonkau yeeriyaa dabeetana nin keliyantii ahayoo uu qaadi jiraa wuxuu wiilka ku yidhi niyow mar kasta oon meeshaan mari tegno waddadoon xirrayn iyo jidkoon jaam ahayn waadiga hoonka yeeryeeriye maxaa jira wiilkiina wuxuu ugu jawaabay bangiga xogaa yaroo lacaguu ii taallaayo waxaan diidayaa waardiyuhu inuu hurdo marka wiilka bajaajlaha ah sida uu dantiisa gaarka uga fakeray haddii aan danta guud uga wada fakeri lahayn khawaariju nama dhibteen waxna nagama hallaabeen war gorgoraan waxaan ka maqli jira waayaha ay baraye danta guud ka wada fikirno haddaa daruuftuna baraysa oon ka gaarna <laughs> haruub daatay aana hambada la qaba jiray ma erjarnaysan war cabdikuus iyo ragga uu ka yimid waxaan dhihi lahaa kalamaanta furumaha jirtaay maahin fulayiine inaan geedku faaruqin darteed baa fadhiga keentay aahey shina fadhiidii onay fooftuu waleeri war waxaa kaloo la yidhi geel fariisi iyo foofi waa laba fariimood geela markuu daraaran yahay laba nin tuugtaaye laba nin tuugtaa soo lama odhan beriga xildhibaanadii baarlamaanka buuq iyo feeraa ka dhex dhacay warkalfadhiguma waa xiranyho nofeembaruu furmaayo waati wakiilla lahaa ee goormay shireen waar cabdulow biicab baarlamaanka somalilan maalmahan ma buuqine war xildhibaanada baarlamaanku wax kabedelka dastuurka miyay isku fahmi waayeen aryadhaha kale maanay weligiinba warka waa dhabjisaanay mahaw buuqu ka dhacay waa baarlamaankii buntland xeerkii doorashadana fooda leysku geliya guddi baarlamaanku warbixinka sugaya mugay dhaheen qabyay naga tahay aa gudoomiye baarlamaanku ka aqow kala diray ka kadibna see u diri karta oodu kala diri kartaa iyo socomayso anyaleesaga hortegaya gacanka hadalka dhaca waryaare waxaa la yidhi gaari biela oo eh. magaalada garowe ka shaqaynayay eh. ayaa darawalkii waxau shiday eestii eh. ahay dalka guushiisu waa deni dalka guushiisu waa deni kadibna shacabkii intay dhaheen bowa noo istaag ayay qaarkood waxay qaadeen cabsi cabsi waayo wallaahi warbowa hooyada federaalka goor kasta oo ku fudula taaniine dowladda buntland waxay si cad uga soo horjeesatay wax kabeddelka dastuurka federaalka soomaaliya puntland haddii wax laga bedeli karo kan federaalkana in wax laga bedelo maxaa diida waradabo puntland way dhaqaaqdo balaaya kama jidhee kudayow puntland kudayow siday dowladeedu tahay warwar mahaysin xukuumadda soomaaliya waxay sheegtay in daadadkii ka dhacay dalka ay ku geeriyoodeen sagaashan qof kumanaan kalena ay ku barakaceen nolol adagna ay ku sugan yihiin in loo gurmadana loo baahan yahay marka idinka kolmaanay gurmadki miyaadan qayb ka qaadanayn warnamiya war mahaytan magaalada buurdhuuba dadka daadadka war kalamaanay waxaa la yidhi ummaddaan isgargaarin ilaahay ma gargaaree waa inaan gurmannaay oo gacan siinna dadkeenna warwarkiinkugasto shaabka buurdhuubo ilaa i baraakiyaa biyo kogoryayha waana tii horelin ari ma biyihi nalaqiba haraad uga bakhtiyeyna calaa kulli xaal ummadda waxaa laga rabaa inay isu gurmateen toomaalaay gidigi gurmado ka kacay gees kastoo war shirka golaha wasiirada lagama heysine xanta runta u dhowey ka soo baxday waxay sheegaysaa wasiirkii amniga doodishe in loo magacaabay safiirka soomaaliya ee qatar marka waxaa la yidhi sadaqa soor ma yaraysa salaaduna socod ma baajisay samigay cabdulla waxa uu yidhi eh ow fogaan aadoo kaafiiriha meelfuuduuday ka afuuranta fogaan aadoo kaafiiriha meel fuuduuday ka afuuranta warkalamaanay war ma haysaane magaalada baydhabo waxaa ka dhacay shir lagu daahfurayo qoraalka afka mayga waxaana ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo aqoon-yahano fara badan waxaana layidhi maanta wixii ka dambeeya afmaygu qoraal rasmiyuu yeelanayaa war amaddeero warkakadheerahayta ka suubsoy weliba laaraay shirkaasay afaaftay ga'af maaymaayka war maareeya abuanguro shirkaasi baydhabo uu qayb galay wuxuu yidhi la yidhi kulankan king owliyaadau war abuanguru meeli ani indiray haanoyaran hawe oo afyay ku dhimanaayan haanyo hadhimaatiroy b h d na baydhow kulukuweeri war kalamaanay maygiyo maxaa tirigu waa laba mataanaaye mar hadduu qoraal yeeshay dhaba waa maslaxad weyne madeeyo ku farax waa sidaa maanta loo qoray waar wallaweynay anugu kole intaan garanaayo way dhaaftay war idinkoo waxba ku daanin ummadayda soomaaliyeed way iskuli siruune dad walina af buu leeyihiiyo ereyakoodae eh. eeggaa la qoray maygi iyo may ballaaree afka hooyo waa badan yahe wada ogsoonaada waxaa kaloo la yidhi afkaanaan hormarayo turxaan laga ilaaleeyey adoo laga bilaabayo haddii aakhir lagu geeyo xarfe ugub ayaad ugu tagtaa goor iyo ayaane anshax iyo asluub iyo haddii eraysan loo doono ama aanfahurudiyo dhib weyn lagu abuuraayo ninba cararta meeshuu rabuu ka ambaqaadaayo akhris iyo qoraal iyo rag baa soo abaabulay ihi haddaan reer khalaadiyo ku daro weer ajnabi keenay abwaannimada aan sheegtay baa igu ihaanaan warisoo walba nisnoojin horiba waliilinganay alif likordhowe alif loosdhoy alif laagoode calaa kulli xaal ummadda waxaa laga rabaa inay isu gurmateen toomaalaay giddigii gurmado ka kacay gees kastoo aad gurmado ka badbaadiyey darmaan qurux lagu mariimay dareenkaa naftayda deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta waraagana deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta waraagana maxaa gabalkoo dam yidhi dadkuu seehday guurigalay maxay dulka igu ahay dharteena inaanu kao wuxuu badnaa maxaa gabalkoodam yidhi dadkuu seexday guuragal maxay dirqi igu ahay darteena inaanu kao wuxuu daaligu badnaa gudnaa daryeelkaaga waacnaa inagoo isku duubaniyo dadkiina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damashaad ilaacaya damashaad ah, dadalkayga mudnaa daryeelkaaga waacnaa innagoo isku duubaniyo dadkiina gargaariyo deeqda rabbi baa lahaa damaashaad ilaaxayan damaashaad ilaaxayan damaashaad damaashaad ilaaxayan damaashaad ارضي تفشيها بالمدوب كوفا عاشق عاشق وليو محان تتصو رغم ذي تفشيها بالمدوب

ducaada waalidkeeniyo deqida rabbi baa laqa damaashaa dilaacaya